بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين waxaan ku dhex jirnaa weli kitaabkii buluuqulmaraam baabu qadaai alxaaja ama baabu aadaabi qadaai alxaaja aadaabta xaaja gudashada ayuu baab markaa u yahay can anas bni maalikin radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa daqala alkhalaa mar allaala marka uu gelaya suulida wadaca waa dhigi jiray khaatamahu fargashigiisa khaatamkiisa ayuu nebigu dhigi jirayoo markaa lama geli jirin akhrajahu larbaca baa xadiidkaa soo saartay wahwa macluum xadiidku cillad ayuu markaa leeyahay hadduusaa noqdana waa daciif wuxuu tilmaamayaa xadiidka uu saxa u noqon lahaa ama wuxuu ku wahminayaa xadiid kalaa jira oo ahaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu samaystay faraati dahab ah markaa kadib haddana wuu iska dhigay nebiga sala allahu calayhi wasalam waa dhigay oo midkani wuxuu tilmaamayaa oo oo dhiraantiisu ahaa rasuulku wuxuu lahaa faraati uu ku qoran yahay macnaha uu ku qoran yahay muxamed iyo rasuulullah oo markaa kala go-an marka si uusan markaa ugu gelin khala'a iyo meesha suulida ayuu markaa dhigi jiray laakiin xadiisku waa daciif canhu qaala kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam idaa dakhala alkhalaa'a marka uu gelayo khala'a wasuulida iyo meesha lagu keli noqdo qaala wuxuu odhan jiray allaahuma ilaahayow innii anigu acuudu bika waxaan kaa magan galay min alkhubfi iyo waalkhabaa'ifi khubud waa shaydaanka kiisa lab khabaa'ifna waa kiisa dhadiga ah shayaadiinta kuwooda ragga ah iyo kuwooda dumarka ah kuwooda dakarkii kuwa unfaha ah ayaan kaa magan galay akhrajahu sabca toddobadiibaa xadiidka soo saarto wuxuu tilmaamayaa waa xadiid saxiix ahe rasuulku mar allaala marka uu khalaha gelahayo ama suulida uu gelayo inuu dikri ilaahay ku geli jiray subxaana wa tacaala riwaayadaha qaar baa ku daray bismi illaah allaahumma inii acuudu bika min alkhubuhi waalkhabaa'ifi ilaahay ilaahayow shaytaanka kiisa lab iyo kiisa dhadiga ah ayaan markaa kaa magan galay way noo imaan doontaa markuu ka soo baxayana dikri allah ayuu markaa ku soo baxayay waayo meelaha waxay ka mid yihiin amaakintay shayaadiintu ku ururto wax ilaahay in laga magan galo ma ahee si kaloo awood iyo tabar leh oo laysaga celin karaana markaamna jiro wa canhu waa saxaabigii hore waa anase qaale wuxuu yidhi kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadkhulu alkhalaa'a mid khalaha markaa gala waa suulidee fa axmilu waan qaadahayay ana ani oo anas ah iyo wa qulaamun canug yar oo naxwi anigoo kale markaa ah da'aaddayda iyo eynigeyga oo kale ku jira idaawatan weel oo min maa in biyo uu ku jiro wacanasatan iyo eebo waran ayaan markaa u qaadaynay warankaasoo waa ul hoos markaa birka ahoo waran ah eeba markaa loola jeedaa fayastanjii bilmaa'i biyahuu ku istanjoon jiray marka rasuulka muttafaqun calayhi oo nebigu wuxuu markaa isticmaalayay biyihii aan markaa u qaadnay anas ibni maalig wuxuu leeyahay rasuulkaa suulida aadaayey markuu galaan u qaadi jirnay ani i ku yaroo anigoo kale markaa ah naxwi anigoo kale ah ama da'daydoo kale ah idaawatan min maa'in idaawada waa meel waa weel maqaar markaa ka samaysan sibiraar ah oo markaa biyo ku jira canasana markaa waan u soo qaadaynay ee baan u soo qaadaynay waran fa istanjii bilmaa'i biyaha ayuu ku istanjoon jiro rasuulka waa uu tilmaamay anas biyaha waxa uu ku samayn jiray amaa canasadan iyo ushan waranka hoos ka ah muxuu ku samaynayay nebiga mar allaala markii saasoo kale socoto yahay ee uu weyse qaato nebigu laba rakacuu tukanayaa markaa kadib ayaa canasada iyo waranka hortiisaa loo surayaa nebiga oo waxay u noqonaysaa sutro sudra ahaan ayuu markaa ka dhiganayaa idan xadiidku wuxuu tilmaamayaa aadaabta qadaa'ulxaajaha biyaha inay ugu fiican yihiin wax markaa lagu gaaftoomo way imaan doontaa dhagxaan waa lagu istanjoon karaa biyo iyo dhagxaan oo laysku daray waa dhici kartaa biyo keligii oo markaa lagu gaabsado idan rasuulku biyaha wuu ku istanjooday wa can ilmugiirati ibni shucba radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii wuxuu ii yidhi annabiyu sal allahu calayhi wasalam khud lidaawata khud soo qaad alidaawata weelka weelkaas ii soo qaad buu yidhi nebiga faintalaqa wuu tegay nebiga xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay cannii xaggayga ilaa uu iga qarsoomay ayuu socday faqadaa xaajatahu xaajadiisuu markaa soo gutay nebiga qadaa'ulxaaje ayuu markaa soo gutayo waana iska kay qariyey oo markii aan u soo qaaday weelkii biyaha ku jiray nebigu waa tegey sala allahu calayh wasalam waa sii socday xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay nebiga cannii xaggayga ilaa aan arki waayey faqadaa xaajatahu xaajadiisii dantiisii buu gutay uu markaa soo dhammaystay muttafaqun calayh saa darteed baa xadiidka aadaabtuu tilmaamayaayo qofka qadaa'ulxaaje gudanaya haddii musqul uu markaa galana inuu albaab ka xirto oo dadka markaa iska qariyo hadday meel bannaan ah tahayna inuu qofku iska qariyo markaa ka fogaado waajibse ma aha qofku haddii xataa uu u dhow yahay oo asaga meeshaa intuu tago geed iyo wax lamida isu qariyo kadibna iusan qofka cawradiisu arkaynin dhibaato kuma jirta laakiin nebigu weelkaygu waa baxyey buu yidhi muqiir ibnu shucba markii hore weelkan ii soo qaad buu yidhi waan u qaaday waan u soo dhiibay nebigu waa tegay faintalaqa waa tegay xataa tawaaraa ilaa uu qarsoomay cannii xaggayga faqadaa markaasuu gutay xaajatahu xaajadiisa muttafaqun calayhi wa can anas wacan abi hurayra dheh radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ittaquu ka cabsada oo iska ilaaliya allaacinayni allacaanayni taana markaa waa jirtaa labada goob laba goob ayaa jirtaa ama labada goob oo lacanada keentee laysku lacanado iska ilaaliya aad uga dhowrsada oo waxaad iska ilaalisaan labada sababtooda wax lagu lacnado alladii waa midka yatakhallaa ka suuli dhigtaa fii ariiqi nnaasi dadka dariiqooda waddadaa bartamahay dadku marayaan yuu ku xaajo guduu ku saxarooday waayo qof kasta oo meesha soo maro oo wax ka asiibay ka gaarto habaari lacnad buu bilaabayaa inkaar buu kugu bilaabayaa saysan taa u dhicin baa la leeyahay ka fogaada eh, waxaad ka fogaataan allaacinayni ama lacaanayni labada goob lacnadeed iska ilaaliya laba goob oo haddaad ku xaajo gudato aad mudanaysa in lagu lacanado aad mudanaysa in lagu caayaa jirtee iska ilaaliya alladii yatakhallaa waa midka ku xaajo guta ee suuli ka dhigtaa fii ariiqi nnaasi dadka ariiqooda wadada ay dadku marayaan ayuu qofkaasi xaajo gudasho iqadaa'ulxaajo la fadhiistay aw fii dillihim ama hoos harkooda waa meelaha la arsado darajiinooyinka iyo meelaha intaqaananashada iyo lagu qaato hawada oo ay dadka u dhaxaysay dadweynuhu caamka intay yimaadaan ay fadhiistaanay hawada iyo aaryada ka qaadanayaan oo ay rabaan inay ku nastaanay hoos iyo har ka helaan meelaha noocaasna ha ku xaajo ha ku saxaroonina waayo labadaasaa waxay keenaysaa in dadku ay ku lacanadaan idan ka cabsada oo iska ilaaliya oo ka fogaada labada wax lacanadaa ama laba goob lacnadeedka ka iska ilaaliyo ka fogaada alladii yatakhallaa waa midka ka suuli dhigta khada'ulxaaja uu isticmaalee ku istanjooda fii ariiqi annaasi dadka ariiqooda aw fii dillihim ama hooskooda zaada abuu daawuud wuxuu ku siyaadiyey can mucaadin iyo walmawaarida makaanu aroorka meelaha biyaha laga aroorto ceelasha oo kale agtooda meelaha wararkee dadku biyaha ay ka dhaansadaan ay ka qaataan meelaha mawaaridkee biyo aroorka ah ay ummaddu intay isugu timaado biyahu ay markaa ka qaataan taana markaa wuu ku siyaadiyey weli axmed can ibni cabbaasin aw naqcimaa'in ama meelaha biyo fariisinka ah meelaha biyahu ay ku soo dhacaan wa fiihimaa labadaa dhexdooda waa abu daauud iyo macnaha abu daawuud mucaad xaggiisa iyo laba iyo midaan kale aw naqci maa'in dacfun baa markaa ku sugan xadiiskaa hore laakiin waa saxiixee tilmaamaya in laga fogaado oo layska ilaaliyo oo laga dhaqaaqa goobaha ama labada goob ee markaa dadka lagu lacanado wa akhraja wuxuu soo bixiyey asagana annahya nahyiyo reebitaan xaggii can taxti alashjaari muhammira geedaha fimaarta leh ee miraha leh hoostooda in ayadan lagu xaajo guto meeshaana wuu diiday iyo wadafati ilnahri iljaari biyaha dareerayay webiga socdaa agagaarkooda dufadooda iyo jiinkooda iyo geeskooda in ayaduna markaa lagu xaajo guto meelahaana markaa wuu diido riwaayadana saasay tilmaantay min xadiii ibni cumar bisanadin daciifin asagana sanadahan waa wada daciif laakiin marka laysku geegeeyo waxay tilmaamayaan inay xataa gaaraan darajo markaa lagu dhaqmi karo waayo meelahanoo dhan meelo fiican ma aha in lagu xaajo guto meel in lagu saxaroodo mudan ma aha ummaddii baa isugu timaada biyay ka qaadanayaan weliba geedaha fimaarta leh baa si toos loo tilmaamay mar allaala marka hoostoodaad ku saxarooto qofkii soo mara mirihii ku soo dhaca dhulka wuu qaadan lahaa waa cuni lahaa adaa ku saxarooto inay ku dhexdhecdaa suuragal ah inuu qofku xataa agteeda markii ku dhacda gaari waayo qaadan waayo waa suuragal marka aadaabahaasoo dhan in la ilaaliyo waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay wacan jaabir radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam idaa taqawwata marka ay saxaroonayaan arrajulaani laba nin waa laba qofood falyatawaaraha iska qariyo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah can saaxibihi saaxibkaa iska qariyo inta inuu ka fadhiisto kanna ka soo horjeesto akhlaaq xumiyo aadaab darray ka mid tahay waa dhaqan aan fiicnayn oo aan wanaagsanayn meelaha gobolka mida la isticmaalaa saayaynan dhicin idaa taqawaqa marka ay saxaroonayaan arajulaani laba nin falyatawaar taara ah, ha ka dhuunto ha iska qariyo kullu waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda ka mid ah can saaxibihi saaxiibkii walaa yataxadaa haddana kaaga sii dara ee sheekaysani haddii labada la kala dhuunto qof kasta dhinac u baxo waa sidii loo baahnaa midda labaadna yaan la sheekaysanin haddaa la sameeyaayo kanna dhinac buu istaagayaa kanna dhinac kaleo dadkii xaajigudashay ku jiraan mid kastaa saasuu ka kale ugu sheekaynayaa yaynan dhicin walaa yataxadaa yaynan sheekaysanin faina allaha ilaahay yamqutu wa u caroodaa calaa daalika arrintaaye arrintaa ilaahay ma jecla subxaana wa tacaala arintaa ilaahay way caragelinaysaa eh, arinta macnaha arintaasi ilaahay wuu u caroonaya subxaana wa tacaala arintaasi arin ilaahay raalli ka yahay markaa ma aha rawaahu wa saxaxahu ibnu sakni baa xadiidkaa wariyey saxiixna yeelay wabnu khataan iyo ninka wahwa macluul laakiin asagana macluul waayo cillad buu markaa leeyahay oo nin wahmioo markaa aan la aqoon baa markaa ku jiraa la yidhi hadduu xadiidku cillad yeeshay xataa wuxuu tilmaamayaa aadaab wanaagsan oo aad iyo aad u fiican waayo cilo badanna waa lagu tilmaamay qofka qadaa-ul qadaa'ulxaaja gudanaya inuu dadka iska asturo inuu dadka markaa ka fogaado adaabaha marka uu la yimaado wa can abi qadaad radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yumsikanna yuusan qabanin oo qabanin axadukum midkiin dakarahu dakarkiisa dakarkiisii xibinka taranka yuusan ku qabanin biyamiinihi gacantiisa midigta ah wahwa yaquul asagoo kaadinaya kaakaadsayaa wakaadi buu u fadhiyaa yuusan gacanta midigtaa ku qabanin walaa yatamasax yuusan isaga dhaqin yuusanna isaga masixin uusan isaga tirtirin min alkhalaa'i wixii yimid khalaa inkastoo nusuusha aan ku soo sheegnay hadda waa qofku markuu xaajo guto waxyaabaha ka yimid markuu ka istanjoonayana biyamiinihi gacantiisa midigta yuusan isticmaalin walaa yatanafas yuusanna ku neefsanin fil inaa'i weelka markuu wax cabaayo muttafaq calayhi wallafdu limuslim baa iskale xadiidku wuxuu tilmaamayaa aadaab kale oo loogu talagalay qofka qadaal xaajada gudanaya inuu markaa la yimaado kow waxaa edabdarra ah oo aan loo baahnayn adoo kaadinayoo kaadshaya gacantaada midigta ah inaad dakarkaaga ku qabato laa yumsikanna yuusan qabanin uusan qabanin axadukum midkiin dakarahu dakarkiisa biyamiinihi gacantiisa midigta ah yemiin haddii la yidhi waxaa la fahmi karaa oo la tilmaamay gacanta la diiday inuu ku qabto ta kale inay u bannaan tahay wa huwa yabuul marka uu kaadinayo asagoo kaadinaya walaa yatamasax yuusanna isaga masixin isaga tirtirin min alkhalaa saxraa'i khali waa saxaradii iyo najaasadii ka timidna markuu ka istanjoolayo yuusan ku masixin uusan ku dhaqin biyamiinihi gacanta midigta ah bidixdaa ayaduna markaa la isticmaalaa walaa yatanafas yuusan neefsanin qofku filinaa'i weelka waa markuu wax cabaayo muttafaqun calayhi wallafdu limuslim baa iskaloo markaad sharaabka cabaysidne inaad ku dhex neefsataan la diidayaa ama qofku waa inuu saddex mar xataa kala cabaa sharaabka waynoo imaan doontee aadaabta wax loo cabo cabbaar markaad cabto waa laga soo qaadaa bannaanka ku neefso mar haddana ku laabo haddana bannaanka ku neefso waxaa la diidayaa adoo weelkii cabaaya afkana ku sii haaya kana dhaqaajinin neefna ay ku qabato inaad ku dhex neefsato sharaabkii dhexdiisa taasaa markaa mamnuuc ah oo aan markaa la ogolayn walaa yatanafas yuusan ku neefsanin fil'inaa'i weylka dhexdiisa muttafaqun calayh wallafdu limuslim baa iskale wacan salmaan radia allaahu canhu qaale wuxuu yidhi laqad nahaanaa wuxuu naga reebay rasuuluullaahi sal allahu calayhi wasalam waa rasuulkii alleh an nastaqbila inaan la qaabilnoo la jeesano alqiblata qiblada biqaa'itin saxaro aw bawlin ama kaadi mar allaala markaad kaadinayso ama aad saxaranayso ama aad saxaro gudanayso inaad qiblada u qaabisho ayaana loo diidayaa ayaa mamnuuca ow amase an nastanjiya inaan ku istanjoono nebigu naga reebay bilyamiini gacanta midigta ah horaan u soo tilmaannay wax allaala wixii min baabi tashriif ah yaa midigta loo isticmaalaa wixii min baabi karaaha ahna oo aan dadku aysan jeclaysnaynna bidixdaa markaa loo isticmaalaa iyo lidkeeda ow an nastanjiya ama inaan ku istanjoona bilyamiini gacanta midigtana nebigu waa naga reebay w amase nastanjiya inaan ku istanjoona biaqalli min alaaati axjaar saddex dhagax wax ka yar haddii booska istanjada biyaha laga bixiyo ee la rabo in lagu istanjoodo dhagxaan amaadanba biyaba haysanin oo abduurkaa marayso saddex dhagxaan wax ka yar in lagu istanjoodana rasuulku markaa waa noo diiday ow amase an nastanjiya inaan ku istanjoonno naga reebay birajiicin digo aw cadmin ama laf rajiicu waa xayawaanka saxaradooda digada iyo wixii markaa la mid ah ama sallaf inaan markaa ku istanjoono rawaahu muslim baa xadiidkaa wariyo xadiidku wuxuu tilmaamayaa arrimooyinkan oo dhan inay markaa mamnuuc yihiin lama ogolo oo nebigu ummaddu wuu ka reebay sala allahu calayh wasalam midda koowaad waxay tahay an nastaqbila alqibla salmaan baa warinayo wuxuu leeyahay laqad nahaanaa wuu naga reebay rasuuluullahi rasuulkii alla sal اllahu calayh wasalam an nastaqbila alqiblata inaan qiblada qaabilno biqaa'iطin inaan la qaabilno saxaro aw bawlin ama kaadi waa koog ow amase an nastanjiya inaan ku istanjoono yuu nebigu naga reebay bilyamiini gacanta midigta ah waa labo ow an nastanjiya ama inaan ku istanjoono biaqalla wax ka yar min alaaati axjaarin saddex dhagax waxa kow lagu bilaabaya istanjada haddii ay dhagxaan noqdaan oo biyo booskooda la geliyo waa inay saddex noqdaan macnaha saddex hadday najaasadu ku go'do way dhammaato horaad u soconaysaa laba hadday najaasadu ku go'do waad mid saddexaad ku dartaa saddex wax ka yar maba jiraba saddex hadday najaasadu ku go'i weyso oo aad afarayso oo mar allaale markay afartu ku go'dana waa in mid kale aad ku dartaa waa inay tira witriya noqdaan taasaa markaa loogu talagalayo waxaa la leeyahay saddex dhagxaan wax ka yar inaan ku istanjoonana nebigu waa noo diiday aw amase an nastanjiya birajiicin aw cadamin dhagaxooleed iyo laf inaan ku istanjoonnana taana markaa waana loo diiday sababahana way noo imaan doonaan rawaahu muslim baa xadiidkaa weri walisabcati toddobadii waxaa u sugnaabay min xadiidi abi ayuub radia allaahu canhu laa tastaqbilu lqibla qiblada ha la qaabilina biqaa'idin saxaro walaa bowlin ama kaadi walaakin sharriquu aw qarribuu ama bari u jeesta ama galbeedaysta buu dhahay rasuulka sal allahu calayh wasalam walaakin shariquu aw qarribuu qarribaysta oo galbeed u jeesta ama shariqaysta oo markaa dhanka barya la aada xaaladaa markaa sameeyo mar allaala markaas xaajo gudanaysaan oo aad rabtaan inaad xaajo gudataan xaajo gudashada ha la qaabidina qiblada riwaayadaha qaarkood waxay ku dareen hana u dibjeedinina inaad u jeedsato ama aad ka jeesato amaa labada dhinac kale ee ka soo haray saa markaa la qaabila abu ayuub mar allaala markuu tilmaamay shaam baan tagnay buu yidhi maraa'id iyo musqulo ayaan aragnay dhanka qiblada u dhisan ama dhanka shaam intaan ku xaajo gudanaan ka leexleexanaynay wanastaqfirullah ilaahna dembidhaaf baan weydiisanaynay marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa in saxarayakaadi lala qaabila qiblada ama loo dibjeediyo labaduba inay markaa mamnuuc tahay xadiid kalea nin saxaabiya wuxuu yidhi waxaan koray walaashay gurigeeda korkiisa saqafka kore rasuulkii allaan arkoo laba bulukeeti inta ku fadhiistay xaajadiisa gudanaya shaamna u jeestay kacbadana u dibjeediyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa baa la yidhi haddii meeluhu ay yihiin meelo dhisan musqulo la dhisay oo meel saxaraa oo bannaana aysan markaa ahayn dhib kuma sugnaa ayi makaan uu markaa u jeedo haddii kacbada dhankeeda loo dhiso iyo haddii laga dibjeediyo meeshuna meel binaa oo dhisan ay tahay wax dhibaataa markaa ma laha laakiin waxay ku qaydeen inay leeyihiin marka la diidaayo waa marka aysan waxba idiin xigin oo meel bannaanana aad ku xaajo gudanayso xaaladda noocaasa ah qofku markaa waa ka mamnuuc oo waxaa la leeyahay hana qaabilin hana ka jeesanin oo ha u dibjeedinin saa darteed ayuu yidhi laa tastaqbiluu hala qaabilina hala jeesanina alqiblata qiblada biqaa'itin walaa bawlin sacraya kaadi labadaba walaakin shariquu ow qarribuu ama shariiqaysta oo bari u jeesta ama galbeed u jeesta khaasatan dadka madiine jooga yuu si toosa markaa ugu dhacaa mararka gobol ka mida dadka qaybo ka mida meelaha ay degan yihiin cagsi inuu noqdaa suuragal ah qiblada wa can caaishata radi allaahu canha ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay ana alnabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man ata alghaa'id qofkii taga aa'ibka waa qofkii raba inuu xaajo aado falyastatir ha is-asturo dadka ha iska qariyo rawaahu abu daawuud ayaa wariyey sanad daciif ahna markaa wuu ka wariyey oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa ee qofka inuu isqariyo bacdaman horay usoo tilmaannay axaadiisya saxiixana aan soo marnay amaa xadiiska noocaana asagu waa daciif laakiin qof allaalla qofkii xaajo gudasho samaynaaya oo raba xadiidku rawaahu abu daawuud ayaa xadiidka wariyey abi daawuud ayaa xadiidka markaa wariyayo wuxuuna tilmaamayaa xadiidku inuu yahay ee xadiid saxiixa dheh wa canha waxaa laga wariyey waa caaishae ana nabiya sal allahu calayhi wasalam kaana wuxuu ahaa nebiga idaa kharaja markuu ka soo baxo min alghaayiti sameesha lagu xaajo guto faqaala wuxuu oran jiray ama qaala wuxuu dhahayey gufraanaka akhrajahu lhamsa khamsabi baa xadiiskaa soo saartay wasaxaxahu abulxaatim baa xadiiska saxiix yeelay iyo walxaakim xadiidku waa xadiin xasan ah baa la yidhi oo wuu fiican yahayo wuxuu tilmaamayaa markaad ka soo baxdo suulida markaad koo dhammaysato qadaa'u lxaajaha inaad ilaahay dembidhaaf weydiisato subxaana wa tacaala ciladooyin fara badan ama xikmado fara badan baa lagu tilmaamaa ilaahay subxaana wa tacaala dikrigiisa inaad xusto ayuu ku amray rabbiyow in allaala intaan meeshaa ku jiray oo qadaa'ulxaaje aan gudanayo kuma xusin inaan ku xuso mudnaan bay ahaydoo in lagu xuso weligaabaad mutaysatay meeshani meel daayiqa uma ahayn intaa aan dikrigaaga ku jirin ilaahayow sakii cafi qufraanaka ilaahayow ii dembi dhaaf ilaahayow dembidhaafkaaga isii ilaahayow dembidhaafkaaga ayaan rabaa amase waxaad tahayd qof aad u xanuunsan waayo qof allaala qofkay labadan arrin qabato wax ka cudur badan ama ka xanuun badan ma jiro haddii sideeda ay kugu ahaadaan oo ay kaa soo bixi waayaan kaalidii hadday kugu xihanto saxaradii haddii kugu joogsato aad xanuun iyo dhibaato mar kasta ku jirto dhibaatii rafaad bay leedahay laakiin ilaahay baa si sahala kaaga soo saaray ilaahay baa kuu fududeeyey ilaahay waxaa la rabay si shukri weyn inaad siiso waxaa la rabay cibaado xaqa inaad caabudo rabbiyow noo dembi dhaaf xaqa cibaadadaadii markaa ma samaynine waayo nafsadeenna aayad baa ku jirta sida ilaah tilmaamay wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna nafafyaalkiinna aayad baa ku jirtae arki maysaan miya waa waxyaabaha ugu waaweyn ee aayaadka alle loo deliilsado cabitaanka iyo cunitaanku hal maxal bay ka galaan markaasuu ilaahay qashinkooda laba maxal ka soo saaraa subxaanah wa tacaala awood ilaahay waaye waa wax qofku mar allaale markuu caqliga fiiriyo xataa ku weyn ilaa inuu awoodda ilaahay aamina maahana subxaana wa tacaala waa macquul laba meel bay ka galagaleen hal meel bay markaa ka soo baxeen laakiin wax hal meel inta ka wada galay laba meel ilaahay ka soo bixiyey subxaana wa tacaala qudrada ilaahay weynaanteeday tilmaamaysaa wa fii anfusikum afalaa tubsiruuna aayad ayaa ku jira nafafyaalkiina haddaad fiirisaan wax kale xataa iska daa adaa isku cibro qaadan karaa taasaa marka la tilmaamayaa wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala ibni mascuud wuxuu yidhi ata nabiy nebigaa yimid sala allahu calayh wasalam alqaa'ita meeshii lagu xaajo gudanaayay fa amaranii wuxuu amray an aatiyahu inaan ula imaadoon u keeno bialaaati axjaarin saddex dhagax bax oo saddex dhagax ii raadi yuu rasuulku yidhi sal allahu calayh wasalam an aataahu inaan u keenoon ula imaada bialaaati axjaarin fawajadtu waxaan helay xajarayni laba dhagax rasuulku saddexuu ii diray saan u raadinayaan laba helay fawajadtu xajarayn walam ajid ma aanan helin aalian mid saddexaad faataytuhu waxaan u keenoon ula imid birawhatin dhigaan u keenay dhigada xoolaha ayaan markaa u keenay faakhadahumaa labadii dhagax buu iga qaatay nebiga wa alqa rawhata rawhadiina markaa wuu tuuray saaladiina markaa wuu tuuray ama digadii ama saxarihii xoolaha wa wuxuu yidhi haadaa rigsun tani waa najaaso buu dhahay nebiga rigsi waaye ama waa qurun buu yidhi akhrajahu lbukhaariyu zaada axmed wuxuu ku ziyaadiyey wadaaru qudniyu ijtinii eh, bikayrihaa kayrkeeda ii keen or wax kale ii soo raada oo labadii kuma kaaftoomin markii labadii uu ka qaatay nebiga sal alla calih wasalam tii saddexaadna uu tuuray intaa waxay deliil u noqon lahayd laba dhagax haddii ta saddexaad la waayo in lagu gaabsan karo laakiin waxaa taa diiday ziyaadada lagu daray ama axmed iyo daaruqudnay ku siyaadiyeen ee rasuulku uu yidhi mid kale ii raadi orod dhagax saddexaad ii doondoon ama wax kale oo booskiisa gala xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa degad inaan lagu xaajo gudan karin saalada xoolaha inaan lagu xaajo gudan karin rigsiga markuu rasuulku tilmaamayo waa suuragal ee najaase lagu tilmaamay laakiin waxaa meesha ka baxsan xayawaanka la cunaa la yidhi riwaayadaha qaarkood waxay tilmaameen rawfada iyo digada ama saaladaa loo keenay rawfo ximaar bay ahayd waa dalmeel saxaadadiisa kaasaa nebiga loo keenay markaasuu tuuray sal allahu calayhi wasalam labadiina kuma kaaftoomine mid saddexaad ii raaraadi buu yidhi ee markaa ii doon wa can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu calayhi wasalam nahaa wuxuu diiday an yustanji bicadamin qofku inuu ku istanjooba laf aw amase rawfin saala ama diga xooleed wa qaala wuxuu yidhi innahumaa labadoodu laa yudahiraani wax ma dahiraan buu yidhi labadoodaba lafta iyo rawfada waa saaladee labaduba wax wax daahira ma aha ciladaasuu markaa ku tilmaamay rawaahu daaru qudniyun wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay axaadiisaha qayb ka mida ah waxay tilmaamayaan inay labadooduba yihiin walaalaha jinkaa saadkooda oo laftan ayagaa loogu talagalay rawfadana saasoo kale oo ilaahay baa zaad uga dhigaya markaan cunno oo aan tuurna hilib loo saaraa taana waa suuragal marka in laga najaaseeyo oo saxariy waxyaabo kale loo isticmaalo xaaladdaa markaa mamnuuc waaye xaalad mamnuuca oon la oggolayn waaye waa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam istanzihuu iska hubsada oo waxaad iska nasahdaan min albawli kaadida fa inna caamata cadaabi alqabri minhu cadaab alqabri caam iyo inta badan cadaabalqabri inta la helo kaalida xaggeeday ka ahaatay idan iska hubsada inay go'day qofka asagoo saas uga socotaan laga yaabaa inuu biyo shab ku siiyo isla markiina sulida u ka soo baxo ha yeelina xadgudub iyo waxyaabo badan ayay keenaysaa xaalada lagu xadgudbo tahaaraadka marka iska hubsada inay markaa go'day iska nasaha kaadida iska nadiifiya kaadida iska ilaaliya kaadida waayo fa inna caamata cadaabi alqabri minhu rawaahu addaaru qudniyu ayaa xadiidkaa wariyey waliba xadiidku waa xadiid saxiixa oo wuxuu tilmaamayaa qofku inuu iska ilaaliyo intuu iska ilaalin karo gaalnimo ha lagu magacaabo waayo nebiga intuu laba qabri soo dhex maray yuu labadan qabri innahumaa la yucadabaan waa la cadaaboyaa wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyna loo cadaabi maayo midkood dadkuu isku dirdiri jiray mamiin buu ahaa kanuu hadalka qaadaa kana u geyna tani hadal ka soo qaadaysaa taasay u geynaysaa asagana waa laga soo qaada kana loo geynayaa waa namiimnimo talka labaadna waxaa qabriga loogu cadaabaa kaadiduusan iska dahirin riwaayadaha qaarkood kaadidiisay yidhaahdeen say noqotaba qofku inuu aad isaga ilaaliya kaadida waayo cadaabuulqabri inta ugu badan ayadaa markaa laga dhaxlaaya walilxaakimi xaakim waxaa u sugnaa akaru cadaabi alqabri cadaabuulqabri kan ugu badan qabriga cadaabkiisa waxa ugu badan min albawl waa kaadida xaggeedee kaadida xaggeeda waayo mar allaala markaad kaadinayso si wanaagsan isaga hubso inay kaa go'day ogow adoon waxyaabo xadgudub iyo waxyaabo kale ku daray oo maantoo dhanna musqusha fadhinay oo maantoo dhan sida noo imaan doontaba aadan taqaanaa waxyaabo kaloo dadka gobol ka mida ay sameeyeen aadan samaynaynin xaaladdaa la iska ilaaliyaa shaytaanku mar allaalla marka suulida marka la gelaayo ilaahay laga magangelaayo waxay tilmaamaysaa waa kugu lacibayaa waa kugu ciyaara daduu salaada uga reebay kaadibaa kaa socota darteed kamana socoto wuu soo baxayaa waa ku noqona haddana dhibacda hoos kaaga socota kaadi ayuu leeyahay waa gela haddana cabbaar buu ku jiraa waa soo dhaqaa mar alla markuu soo baxo weyse qaato oo wax yar istaagis dhaho yaa wax qoyaan camaluu dareemaya waa mukhayl wuu u khayalgelinayaa adeer wuxuu leeyahay weysadaas alla istimcada kaadiya kaa socotee waa gela haddana musqushii taasna looma baahna in kaadidoo socoto aad u jeeddo ama aad dareemaysaan aad isina tirtana looma baahna xadgudubkaa shaydaanku uu kugu wadana ka jooji kaadidan iska nadiifi macnaha saasaa la rabaa wlilxaakimi akaru cadaabi اlqabri min albowl wahwa صaxiixu اlisnaad waa sanadkiisa saxiixa can suraaqi bni malik qaala wuxuu yidhi callamanaa rasuulu اllah rasuulkii ilaahay wuxuuna baray sal اllahu calayh wasalam fi lkhalaa'i khalada mar allaala markaan saxaroonaynaa maan kaadinaynay qadaa'ulxaaja aan fadhiisanayno an naqacuda inaan ku fadhiisano cala alyusraa lugta bidixda ah oo wanansiba aan surnoon taagno alyumna midda midigta ah midigtana inaan kor saas ugu taagno si waxooga aad kor ugu kacdo midda bidixdana aad ku fadhiisato idan si sahal ah bay kugu noqonaysaa marka si fudud baad qadaaulxaaje u gudanaysaa lugtaan mtaqaanaa yusrada ah inaan ku fadhiisano midaan yumnada ahna aan surno oo aan saa uu taagna waxoogaa taasuu nebiguna baray rawaahu daara qudniyun biisnaadin daciif laakiin sanadkiisu waa daciif say noqoto qofka muslimkaa najaasada ha iska ilaaliyo wacan ciise bnu yasdaad can abiihi waxa uu ka wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sal اllahu calayh wasalam idaa baala hadduu kaadiyo axadukum midkiin axadkiin marka uu kaadinayo falyanfir dakarahu alaa maraat saarka waxaa loola jeedaa markay kaadidu ka dhammaato si uu u hubsado inaysan waxba gadaal soconin ha soo jiido asagoo xoogaa cadaadinaya dakarkiisa si hadday wax ku hareen ay markaa uga soo baxaan xoog inta uu u cadaadiyo saa u qabto asagoo majiijinaya waxoogaa haddana ha soo macnaha ha soo bixiyo hadday wax markaa ku jireen falyastadakarahu aa maraatin saddex jeer rawaahu ibnu maajah laakiin bisanadin daciifin asagana asagana waa sanad daciifa laakiin waxaanu hadda soo marnay mar walba in kaadhina layska hubsado ha layska hubsado macnaheedana halaysdhiba ma aha beryahan ma jirta waayii horay jiri jirtay qofku markuu musqusha gelahayo mar allaala marka uu galo oo soo xaajo guto dhagxaan buu wataa hadda masaajidadan meelahan ku yaalaan dhagxaan kuma dhex jiraan laakiin waddanka markii la joogay masaajidka dhagxaan baa laga soo xaaqi jiray maalin walba odayaasha hor badnaadaana mid kastaa dhagxaan buu wataa mar allaala markuu qadowna xaajo guto iyo xabad ku qabanaya marka xataa ma soo dhaqay bannaanka soo baxa masaajidka dhinaciisii meeshuu islaadka yuu saas u marmaraya lugta dhulka jibku sii jira intaa cuna hadday wax ku jiraan soo baxaan waa soo wareega eh, eh. saas markaa wada kiiyuu tuuraya ku labaadu soo qaada hadana macnaha rafaadkaasoo dhan looguma talagelin hubso inay kaadida kaa dhammaatay markaad hubsataan ama dhagxaan ku istanjo ama waxaad ku istanjootaa ee biyo xaaladaasaa markaa loogu talagalay qofka muslimka inuu xaaladaas sameeyo arrintaa uu ku dadaalo ayaa markaa loo baahan yahay idan kaadida mar allaala markay ka dhammaato xadkiin uu kaadiyo ha jiido oo ha soo dhufto ha dakarkiisa saddex mar awsasho unbaa markaa loo baahan yahay laakiin xadiisku waa daciif wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana اnabiya sala اllahu calayh wasalam sa'ala ahla quba ahlu quba ayuu rasuulku su'aalay waa weydiiyey oo faqaala wuxuu yidhi ina allaha ilaahi yunii calaykum wuu idin ammaanay ilaahay wuu idin ammaanay reer qubey maxaad samaysaan waxa aad qabataan maxay yihiin faqaaluu waxay dhaheen inna anagu nutbicu alxijaara dhagxaantaan raacsiinaa almaaa biyaha oo markaan istanjoono istanjadu aan dhammayno kow intaanan biyo ku dhaqin dhagxaan baa isticmaalnaa markaan dhagxaanta isticmaalna kadib yaa biyaha raacsiinaa markaa kabacdiha ilaahay wuu ammaanay reer quba masaajid la aas-aasay maalintii nebigu uu tegey ayaa ku xaqnimo badan an taquuma fiih fiihi rijaalun yuxibbuuna waa rag jecel inay isahiraan wallaahu yuxibu lmuahiriin ilahay muahiriinta jecel yahay waa reer quba reer quba saasaa laydiin ammaanee maxaa qabataan maxaad samaysaan ana الnabiya sal اllahu calayh wasalam sa'ala ahla qubaa'i reer quba ehelkooduu ammaanay ilaahay baa ammaanay faqaala wuxuu yidhi nebiga ina allaha yuhnii calaykum ilaahay dushiina wuu ammaanay inaad dad daahirka ku dadaala dad nadaafadda jecel inaad tihiin ee maxaa samaysaan faqaaluu waxay dhaheen innaa nutbicu alxijaarata annagu dhagxaantaan ka dabageynaa oo waxaan raacsiinaa almaaa biyaha rawaahu lbazaaru bisanadin daciifin asagana sanad daciifa ayuu markaa ku wariyey wa asluhu xadiidka asalkiisa fii abi daawuud iyo watirmidi buu ku sugan yahay wasaxaxu ibnu qusayma wuu saxiix yeelay min xadiidi abi hurayra asagoo ah biduuni dikri alxijaarati dhagxaanta sheegitaankooda kuma jirin laakiin qaybtana saxiixa oo ilaahay wuu idin ammaanaye maxaad qabataa waxay dheen annagu biyan ku istanjoonaa oo dhagxaanta sheegitaankeedii kuma jirin asalka xadiidka abi daawuud iyo tirmidi ku sugan oo ibnu khusayme saxiix yeelay abu hurayre xadiidkiisa ah taana markaa wuu jiraa biduuni dikri اlxijaarati dhagxaanta sheegitaankooda la'aanteeda qaybtaa dambe wasix ama ziyaadada iyo qaybtaa uu tilmaamay dhagxaanta ayaan biyo raacsiinaa taa markaa waa daciif oo biyaha inay ku istanjoon jireen taasuu ilaahay ku ammaanay subxaana wa tacaala baabu alqusli wa xukmi اljunub waxaanu gelaynaa baab lagu magacaabo qubayska habka loo qubaysto iyo janaabada xukunkeeda can abi saciid abi saciidin alqudriy radi allahu canhu qaala qaala rasuul llahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam almaau biyuhu min almaai biyay ka ahaadeen rawaha muslim baa xadiidkaa wariyey wa asluhu fi lbukhaariy asalkiisa bukhaari buu ku sugan yahay xadiidku wuxuu tilmaamayaa marka biyo lagu qubaysanaayo oo qofku uu rabo inuu qubaysto biyahan caadiga uu ku qubaysto waa markay biyaha manida ka yimaadaan almaau min almaa biyaha caadiga ku qubayskoodu waa markay biyo kaa yimaadaan waa qofku markuu intuu biyo baxo biyaha shahwadu ay ka yimaadaan markaasuu qubaysanayaa macnaha almaau min almaa'i biyaha lagu qubaysto waa inay biyo qofku ka yimaadaan rawaahu muslim baa xadiidkaa wariye wa aslahu fi lbukhaari buu ku sugan yahay wa can abi hurayra radia allahu canhu qaal wuxuu yidhi qaala rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa jalasa hadduu fadhiisto qofku ama ninka bayna shucabiha alarbaca afarta waaxood ee gabadha ama xaaskiisa dhexdooda uma jahadahaa kadibna uu ku dadaalo jimaaceeda faqad wajaba alquslu qoys baa waajibaaya haddii gaba ninka naagtiisa uu jimaaco ee markaa uu u tago qubays baa markaa waajibaaya shucabiha alarbaca waxa la yidhaahdaa baa labada jilbood iyo labada simood inta u dhaxaysa kinaayo waxaa loola jeedaa farjiga amase labada gacmood iyo labada lugood inta u dhaxaysa almuhimu hadduu intuu ku dadaala inuu jimaaco qubays waa waajibay muttafaqun calayh zaada muslim wuxuu ku siyaadiyey wain lam yunzil xataa hadduusan dejinin xataa haddaysan biyo ka imaanin ou jimaac sameeyo waa qubaysanayaa qofka qubaysaa markaa laga rabaa oo jinaaca uu sameeyey wuu ku qubaysanayaa sida axaadiista gobol ka mida ay tilmaameen haddii labada gudan ay kulmaan qubays baa markaa waajibaaya xataa yuusan dejinin yuusan biyo ka imaanin jimaaca oo jimaaca biyo ah, qofka markaa korkiisa ku noqonaya nin baa nebiga u yimid markaasuu dhaa rasuulkii allow haddaan xaaskayga jimaacoon u tago biyana aysan iga imaanin ma qubaysanayaa aniya caaishada saa ahayn bui nabiga sal alla alay mar gobol ka mida way dhacdaa way timaada qofki intuu xaaskiisa jimaaco biyana aysan ka imaanin dhihi biyo mayga imaanin ma qoysane qobays ayaa markaa waajibaya xataa hadduusan biyo dejinin wacan ummi salama radi allahu canha anna um sulaym wahiya ummu sulaym waa imra'atu abi alxa u abi alxa naagtiisa ummu salamana waa nebiga xaaskiisa sal alla calih wasalam abi salama ka dhintay markaasaa nebigu guursaday ummu salama ummu sulaym waa reer mataqaanaa madiina ummu salama waa gabdhihii soo hijrooday ee reer maka markaa ah wahiya umu sulaymtu waa imra'atu abi alxa waa abi alxa xaaskiisa qaalad waxay tidhi yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayu in allaha ilaahay laa yastaxyii min alxaq xaq kama xishoodo ilaahay xaqa kama sariigtee fahal cala almar'ati naagta korkeeda ma yahay alquslu qubays ida xtalamad hadday dhabdhabto macnaa hadday riyooto haddii inta ay riyooto ixtilaaq uu ku dhaco rasuulka alloo ma qubaysanaysaa qaala nebigu wuxuu dhahay nacam haa idaa ra'at ilmaa hadday qoyaan aragto hadday biyo aragto way qubaysanaysaa alxadiid muttafaqun calayhi xadiidku waa dheeraa waa muttafaqo wuxuu tilmaamayaa wuxuu tilmaamayaa riyada biyaha ku yimaadaa haddii qofku quyaan uu arko asagana wuu qubaysanayaa saan horey u soo marnayba laakiin haddii inta uu riyoodo asagoo jimaac iyo waxyaabo lamida waxyaabo ay ku arko riyada ay ku arkaan dadku hadduu ku arko biyo iyo qoyaanna uu waayo laakiin uu xusuusan yahay inuu waxaa sameeyey qoys markaa ma jiro hadduusan waxba xusuusnayn meeshii iyo maradii iyo sariirtiiyo qoyansa uu arko waa qubaysanayaa mar walba waxay ku xidhan tahay idaa ra'at ilmaa hadday biyo aragto haddii qoyaan ay aragto ama asagoo markaa arko muttafaqun calayhi wa anas ibni maalikin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam fi lmar'ati naagtii arrinteeda taraa aragtay fii manaamiha hurdadeeda maa yara rajul wuxuu ninku arko raggu way arkaan dumarkana saasoo kale way arkaan ayagana mararka gobol ka mida ah ayadoo jimaac lagu samaynayo ayadoo ciyaaraysa wax noocaasoo kale laga yaabaa inay ku riyooto rasuulku wuxuu ka yidhi sala اllah calيh wasalam gabadhii aragtay waxay raggu arkeen oo kale qaala taqhtasilu way qubaysanaysaa muttafaqun calayh qubays ayaa korkeeda zaada muslim wuxuu ku ziyaadiyey fa qaalat ummu sulaym baa waxay tidhi wahal yakuunu haadaa wahal yakuunu ma ahaada oo manoo sugan yahay haadaa midkaan rasuulka allah markaad leedahay gabadhu hadday aragta wuxuu ninku arko way qubaysanaysaa maxay ula jeedaa maanagaa biyaleh bay ula jeedaa ee umusulayn oo qaalad waxay tihi umusunaym hal yakuunu haada riwaayaddii hore xadiidkii inta ka dhinnaana ummu sulaym markay su'aasha weyddiisay tiri ilaahay xaqa kama sariigto gabadha ma qubaysanaysa hadday ixtilaamto nebiguna haa uu dhahay hadday biyo aragto umusalama intay garbasaarteedii maradii soo qaatay wejiga saa u saaratay baa la yidhi waa da'bi dumarka lagu yaqaano waxyaabaha laga xishooday iyo waxyaabaha guurguurkii iyo haasatan bacdama gabdhaha maanta jooga waxba ka xishoonin waaba ka helaanba sheekada noocaas oo kalea saa darteed baa waxaa dhici kartaa in intay maradii soo qaadatay wejiga saa u saaratay ay tiri gacmahaaga ha ciidoobaano dumarkii baa ceebaysay waana ceebaysay bay tihi rasuulku umusalamo ku jeestay oo yidhi adiga gacmahaaga ha ciidoobaano waa runteed gabadha su'aasha fa min ayna yakuunu shubba xaggee isu ekaashaha ka yimaadaa haddii la yidhaahda gabdhuhu biyo ma laha maxay cunugeedu muxuu ugu ekaanayaa marka ekaashaha wuxuu ka yimid dheecaanka ayada markaa ka yimid saa darteed baa la leeyahay wejiga hoydii wataa madaxawdiisu leeyahay sanka laftiisuu leeyahay dadka mar allaal markuu canugu dhasho marka umu sulaym waxay tidhi wahal yakuunu haada halkaas ma yahay oo ma noo sugan yahay qaala nacam haabuu dhahay nebiga hadduusan idiin sugnayn fa min ayna yakuunu xaggee buu ka yimaadaa ama uu ka ahaadaa ashabahu ekaashaha sababta wiilka ama gabadha canuga la dhalay habarta uu ugu ekaanaayo maxay tahay haddaysan biyo lahayn dheecaankaasu wax ka wataa hooye markaa ka yimid sidaa darteed baa isu ekaashaha meeshaasuu ka yimaadaa ilaah insaankii waan abuurnay buu yidhi waxaan ka abuurnay min maa'in daafiq biyo boodboodahaya markay soo baxayaan xaggay ka yimaadaan yakhruju min bayni sulbi iyo wataraa'i sulbigu waxaa lagu fasiraa dhabarka aabbaha taraa'ibtan waxaa ladhaha waa xamaha hooyaha hooyada meeshaasay biyuhu ka yimaadaan biyo amshaaj ah oo laysku dhex daray waa kii hooye iyo kii aabbo isla fangalay kaasaa ilaahay ka abuuraa insaanka kii bata markaa ama kii xoog badiya kaasuu cunugu u ekaadaa mar walba axaadiista qaar baa tilmaama kan aabba hadduu soo horboodo aabbu u ekaadaa ama wiil buu noqdaa ilahay idinkii buu dhahay nebiga haddii kan hooyo uu soo hormaro amase uu soo horboodo gabadhoodana gabar buu noqdaa ama hooyadiisu u ekaadaa ilaahay idinkii callana xadiis tilmaamayaa jira kan hadduu kan ka kor maro kan hadduu ka ka kor marba kii kor mara markaa axaadiisya qaar tilmaamay arrintaasna way jirtaa wa can caaishata radi allahu tacaala canha qaalad waxay tidhi kaana annabiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yaqhtasilu mid ka qubaysta min arbacin afar waxyaabood ow min aljanaabati janaabaduu ka qabaysan jiray nebiga wa yowma aljumcati jumcada maalinteedana waa u qubaysan jiray wa min alxijaamati toobiddana wuu ka qubaysan jiray wa min qasli lmayiti maydka dhaqitaankiisa qofka maydka dhaq waan soo marnay inuu qubaysto taana wuu ka qubaysan jiray rawaahu abu daawuud wasaxaxahu ibnu qusayma laakiin xadiisku waa daciif xadiisku dacfi baa markaa ku jiro wuxuu tilmaamayaa horta haddii la yidhaahda janaabada waa soo marnay axaadiis saxiixyaha ah yowm اljumca waynoo imaan doontaa oo way jirtaa oo nebigu ka qubaystay laakiin xijaamada istoobitaanka ma sugna inuu nebigu ka qubaystay sal اllahu calayh wasalam racaan soo marnay nebigu inuu istoobay kadibnuu markaa tukaday uuna isqaadanin arrimooyin badan oo noocaas ah marka wax saas usii sugan maaha laakiin qubayska meydkana asagana markaa waa soo marnay laakiin xadiisku waa daciifu can abi hurayra radi allahu canhu fii qisati umaama ibni uhaal qisadii ninkii umaamo ahaa cindamaa aslama markuu soo islaamay agteeda wamarahu اnabiyu nebigu wuxuu amray an yaqtasila inuu qubaysto rawaahu cabdurasaaq waasluhu muttafaqun calayhi yuu hadiisku asalkiisa ahaaday oo xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofka gaalka ah haddii uu soo islaamo waa inuu soo qubaystaa ilan in allaal intuusan islaamku ku jirin wax ka xaaraamaha ma jirin hadduu doono uu zinaysanaya hadduu doono intay janaabasiitu iska soconaya hadduu doono waxyaaba fara badan buu samaynaya ninkan humaam ibnu haal ahaa xadiidku xadiis tawiil ahoo dheer buu markaa ahaa qiso dheerna markaa waa ku sugnaa oo waa ku jiray idan wuxuu tilmaamayaa ninkani humaamo lagu magacaabo ma jirin in ugu cadaabanimo badnaa rasuulka sal alla calih nin aad u dhib badan buu ahaa wuxuu ballan ku qaaday xataa inuu rasuulku dilo sal alla caleh wasalam mashaakil fara badan saxaabadii gobolka mid ah dhibaato badan buu gaadhsiiyey rasuulku dhiiggiisa hadri buu ka dhigay nin kastoo tumaamo arkaa oo dilo haddamee dhintay baa la yidhi dhiiggiisaa la baneeyey mar allaala markii xaaladdu saa socotay ciidan muslimiinta ka midoo roonda ku jiraa habeennimo meesha ku wareegaaya waxay arkeen odaygii tumaamo aho oo far saaran wuxuu go'aan ku gaaray inuu kacbada aado uuna soo cimraysto saasuu u soo socdaa way cimraysan jireen walow siqaad ha u cimraystaano asnaamtaa wax loo qali jiray waxyaabo fara badan labayka laa shariika lak iyo labayk oo shirki oo yaroo ilaahay hoos taga iyo waxaasaa jira iyo ayagoo dha'aya iyo cimrada aadi jireen iyo xajka mar allaalla markii ay soo qabteen nimankan ma aysan aqoon inuu amaano yahay hadday ogaan lahayn way dili lahaayeen nebigaa ballan qaaday markii hore markay soo qabteenba say u soo wadeen bay masaajidka tiir ka mida tiirarka masaajidka lagu xiray ninkii markiisaa loo xirxiray rasuulkaa yimid sal alla aleh wasalam waa arkay waana gartay inuu umaamo yahay ma taqaanin buu dhaha ninkaasoo qabateen horta maya dhahin rasuulka ilaahayo waa umaam ibnu haal buu dhahay waa reer xaniife iyo meeshaa dadkii madaxda ninkii uu ahaa waay waa ninkii noocaas ahaa geelna markaa wuu watay suxbadiisa wanaajiya buu dhahay marka rasuulka nebigu aad buu u cafin badnaa sal allahu calayh wasalam intaasoo dembi ah intaasoo dakana ah intaasoo qalada asagoo galay yaa haddana la saamaxay uusan rasuulka ku degdegin dilkiisa waa xiran yahay siiisa ha u xirnaado nebiga xaafiskiisoo amri in raashin loo geeyo subax iyo galabna hashiisa ha loo buu dhahay nebiga ha la siiyo meeshiisana ha ku xirnaado markuu ku xihan yahay masaajidka saxaabadii buu arkayaa waa la tukanaa nebigii baa tujinaya say u tukanayaan quruxda sujuudda rukuucda asaga kulli waa fiirsana salaada markuu dhammo nebigu u yimid maa cindaka ya umaamuu yidhi maxaa haysa agtaada ahaaday cindii khayr ya muxamed buu yidhi khayr baan hayaa haddaadse i nin dhiig leh baan ahay buu yidhi laba macnaba dhiig baan galo haddii lay dilo dhib male buu yidhi amase nin dhiig lahaan aho waa laga kaa aari doonaa buu yidhi ha ii malayn dadka magaalada iska socsocdaa nin laga dambeeyaan ahay haddiise aad iska kaydayso ood igalladaysatana tumcin calaa shaakir nin galladda yaqaanaan ahoo waa kuu abaalgudi doonaa buu yidhi haddaad xooladoon tahayna i weyddiiso boqor baana waxaad doona ku siinayaa wax allaala waxaad doonto akhlaaq xumu nebigu kula hadlay rasuulku wuxuu dhahay faraha qaada waa ka tegey maalintii labaad buu rasuulku u noqday maa cindaka yaa umaama hadalka badan iga daa buu yidhi waxaan shalay kuu sheego waxaan in haddaad i waa laga kaa aari doonaa ma dhiig baan galay haddiisead iska kaydayso shaakir baan waa kuu abaalgudi doonaa haddiise xoolo aad u baahan tahay waxaad doonta sheeg waa ku siinaaya dhaafuu dhahay nebiga sal alla alih wasalam maalintii saddexaadna isla nafsa waxuu maray sidii uu shalay iyo darad yidhi kama badinin adlaqu amaan wuu dhahay xargaa ka fufur iska daayo dhahay nebiga sal allah alih wasalam halla dilo iyo halla tuma iyo saa hala yeeliy anigu saana la hadlaa miya ma jirto deeyuu dhahay rasuulka sal alla alih wasalam faraha asagoo arkaya xarigga laga furay halkaasuu ka baxay soo xor ah oon xirxirnayn cabbaar markuu socday uu arkay islaamka wanaagiisa naxariistiisa gacan buu ku jiraa cadow uu dad cadow ahaa buu gacan ugu jiraa haddana waa xoro magaalada madiina u dhex maraya gadaal intuu usoo laabtuu taariikhda waxay tilmaantaa biyo meel fadhi intuu tegey yuu ku soo qubaystay markaasuu soo noqday ama waa soo noqday intuu inbuu yidhi laa ilaaha ila allah muxamedun rasuullah ilaahay mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudo ma jiro muxamedna rasuul ilaahay waay naxariista muslimiintu hadday gaaladu arki lahaayeen afwaajan bay u soo geli lahaayeen diinkii waxay u soo geli lahaayeen koox koox haddii naxariisteenna iyo cafinteenu ay badan lahayd islaamka waxa soo galaa badan lahaa waxay u kala ordayaan cafidla'aanteennii naxariis daradeenaa badatay xaaladaasaa markaa keentay markaasuu dhahay muxamedow qoomkaagii baa isoo qabsaday cimrona waa u socday markaasuu rasuulku amradha inuu soo qubaysto sal alla alih wasalam qaarna amarkaasay ka bixiyaan say noqotaba cimradaadii gudaa la yidhi orbax laakiin calaa shareecada nebi moxamed iyo diinta islaamka ku cimrayso bayk اllahuma bayk bayk laa shariika laka bayk ina alxamda wnicmata laka wاlmulk laa shariika lak waa ninkii ugu horreeyey asoo talbiyeysanaya xaramka galay markaasoo soo qaylinaya quraysh dhar oo meesha joogtaa yay dheheen maxaaa ninkan saabi baa yimid bidci baa yimid ka baa yimid waa lagu soo kala carari waa la garaacay waa la tumay markii cabbaar la garaacay dad yaqaanay baa jiro dheen war ninku tumaamo waayay daaye meesha uu degan yahay bay quraysh raashinku u maraa hadday ninkan maanta dilaan qamadi dambe cuni maayaan wax kalou imaanaya ma laha markaasuu dhahay waahi waa noo taalaa haddii xabad qamadi ay idiin timaado waa arki doonteen waa baxay dolkiisu u tegey wuu ka mamnuucay marka markaasay baahi u dhiman rabeen quraysh rafaad iyo dhib baa ku dhacay ilaa bakhtiga ay cunaan ilaa cirka ay fireenay wax waayaan nebi muxamed ilaa uu amar siiya buu yidhi uu idhaho uday idin dayn maayo waa ninkuu cadow ahaa muxuu ku helay nebiga sal ala alh walam naxariistiisa sal ala alh wasalam fabima raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lam min xawlika way kaa kala ordi lahayn buu dhaha ilah subxaana wa tacaala haddaad akhlaaq xumo iyo qalbi adeeg naxariislaabaad ahaan lahayd qofku ag lahaa markaa ma jireen dadkana way ku nici lahaayeen saa darteed buu rasuulku warqad u qoray umaama u siidaa buu dhaha raashinkaa cunaaneen u siidaa saasaa markaa loogu daayay wacan abi hurayra fii qisati humaami bnu thaal cindama aslam waamarahu nabiy an yaqtasil rawahu cabdurazaq waasluhu muttafaq ahaaday wacan abi saciid radi allahu canhu ana rasuula allahi sal اllahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi usl aljumca uslu ywm ljumca kutubaha qaarkood waajibun waa waajib calaa kulli muxtalin mid kastoo qaangaara muxtalimkaa maa qof isku ixtilaamay oo junubay oo biyo ka yimid loolama jeedo waxaa loola jeedaa qof qaangaaray oo xilliga ixtilaamka markaa gaaray akhrajahu sabc baa xadiidkaa soo saartay wuxuu tilmaamayaa waajib inuu yahay qubayska maalinta jumcaha qof kastoo qaangaaray waajibnimadaa mawaajib adaga ma laga tegi karaa qofka hadduu weysqaato jumcadiisa ma jirtaa xadiiska soo socda fiiri wacan samura radi allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sal اllahu calayh wasalam man tawada'a qofkii weyse qaata yowma aljumucati maalinta jumcaha fa biha fa biha maxaa loola jeedaa fa biruksatin ruksadii buu qaatay ruksadii ayuu markaa qaatay fa biha wa nicmat taasaana nicmo leh macnaha rukso buu qaatay rukso nimco leh waay macnaha wax fiican buu sameeyey waa qofkii jumcaha weysqaatoon qubaysanin waman ikhtasala qofkii qubaysta falquslu afdal qubayskaa fadli badan rawahu muslim baa rawahu lhamsa yaa xadiidka wariyey waxasanahu tirmidi u xasaniyey xadiidku wuxuu tilmaamayaa iyo kii hore iyo kanba maalinta qubaysta jumcada qubayskeeda haddii la soo la yidhaahdaa waa sunno muwaakada ah waa wax fiican oo adag qofka jumcaha imaana inuu soo qubaysto ama hadday kuu suurageli weyso oo qofka intuusan intuu soo wisqaato keliya oo khudbada yimaado uuna markaa tukado sidii fadliga badnayd buu ka tegay hadduu qubaysto falquslu afdal wixii fadliga badnaa ka tagtay ama haddaad soo weys qaadato fa biha waa nicma ruqsaad qaadatay wayna fiican tahay cumaan wati eh, cumar wakhtigiisa ayaa waxaa la yidhi cumar khudbada akhnaa cusmaan soo galay wuu soo daahay markuu soo galuu yidhi khudbada akhnaa haddaa timid miya khudbada maxaa ku keena maxaadhaa waqtiga imaan weysay saasaan ku soo daawa arrintaasaa jirtay xataa qubaysan gaari waayo waa ma soo qubaystan miya waa ku qayliya marka cumaan khudbadiisii wuu tukaday radi allahu canhu mana ku soo celinin qasab ku soo qubaysana lama dhihin idan waxaa aad laysugu ururiyaa waxay tahay way fiican tahay way wanaagsan tahay waa mataqaanaa sunno mu'akada oo xoog badan inuu qofku markaas soo qubaysto maalinta jumcaha laakiin hadduu ka tago jumcadiisi waa ibir la dhihi maayo wa can cali radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu ullahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allahu caleh wasalam yuqri'una alqur'aana qur'aanka mid noo akhriya maa lam yakun junuban hadduusan janaabo qabin hadduusan junub ahayn rawahu hamsa wahada lafdu tirmidi raxasanahu wasaxaxo ibnu xibbaanna xadiiskuu saxiix yeelay hadduu saxiix yeelay waxaa la laakiin xadiisku wuxuu tilmaamayaa ama ka hor yimid culimo kale xadiisku waa daciif baa markaa la yidhi wuxuu tilmaami lahaa ama deliil u noqon lahaa rasuulka sal alla alih wasalam inuu qur'aanka u akhrinayay hadduusan markaa junub ahayn ama janaabo markaa qabin qofku markuu janaabo qabo way noo imaan doontaa inkastoo xadiiskuna daciif noqon doono waa la tilmaami doonaa qofka janaabada qaba iyo gabadha dhiigga qabtaa xalaal uma ahan ee qur'aanka xaaladda noocaas oo kale laakiin xadiis ahaan waa u daciif midkan wa abi saciid alqudri qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulkii alla wuxuu dhahay sal alla caleh wasalam idaa ataa hadduu u tago axadukum midkiin ahlahu ehelkiisa waa xaaskiisa jamac buu ku sameeyey hami kala qabtay uma araada an yacuuda wuxuu doonay haddana inuu ku laabto mar labaad falyatawada baynahumaa hasoo isqaato xaaskii baad barakaysay haddana waad ka sabriyayso mar labaad baad rabta noqoto maxaa samaynaysaa hayska aadina bax marka hore soo wisqaado falyatawada baynahumaa wuduu'an dhexdooda wisqaad baa ahaaday rawaahu muslim zaada alxaakim wuxuu ziyaadiyey fainahu kaasaa anshat firfircooni badan lilcawdi noqoshada markaasaad firfircooni helaysaa marka intaad soo weyse qaadato mar labaad aad rabto haddana inaad gabadha aadiyo xaaska weyseqaadkaas wuxuu ku siinayaa nashaad wuxuu ku siinayaa firfircooni fainnahu ka waa weyseqaadka u dhaxeeya labada jimaac dhexdooda yaa anshat lilcawdi lilcuudna markaa wuu jiraa lilcuud haddii loo geedka la yihahda baa la yidhi waa dakarka kaasaa si fiican uu xarakeeyo inuu shaqeeyo suuragal ah oo markuu soo weyse qaato anshab lilcuud haddii la dhaho lilcawdna markaa waa noqoshada walilarbacati can caaishata radi allahu canha qaala kaana rasuulu ullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa sala allah caleh wasalam yanaamu mid seexdaa wahwa junub min hayri an yamasanaa asoon biyo taabanin wahwa macluul laakiin xadiisku waa saxiix asagana kaa dambe asaguna saxiix buu markaa noqonaya oo qofka mar allaala marka wuxuu tilmaamaya rasuulka sal alla alih wasalam qofku haddii uu junub qabo ee habeenkii uu jiifto wax dhibaatanaysan ku sugnayn laakiin waxaa noo imaan doonta inuu weyse qaato oo isqaadka inuu ku jiifto ay fiican tahay ama kutubaha qaarkood ku sugan yihiin cumar baa su'aalay axadkeen ma seexan karaa isagoo janaabo qaba haabuu dhahay nebiga hadduu sow axadkiin haddii isagoo janaaba uu seexanayo falyatawadda hase weyse qaato hadhowna iska qubaysanayaa wax dhibaatana markaa kuma sugna in allahu tacaala wa caaisha waxaanu geli doonnaa sida looga qubaysto janaabada see loo qubaystaa marka janaabo ay ku asiibto amase galmay markaa timaado waynu casharka noo soo socda haddii ilaah yidhaahdo meesha aynoo joogto wabilahi towfiiq wallahu subxaana wa tacaala aclam